yidhi yani damiirkani waxaaba laga yaabaa inuu makhluuq u noqonayo istawa war nimayaw luqadii xagga idinka aaday ina allaha waa ismu ina wey waa ficil maadi ficilka maadi oo khabar dhacay mar hadduu khabar dhacayna damiir mustatira oo allah u noqonaya faacilkiisa xagee makhluuq ka soo galay araxmaanu cala alcarshi istawa mubtade iyo khabar jumladu mar hadday khabariye tahay waxa shardi ah damiir inuu jiro raabita oo mubtadaha iyo jumlada isku xidhaya damiirkaasi waa damiirka faacilka u ah istawaa xaggee marka khaaliq khaaliqa uu noqon karo damiirkaasi xaggee lagu soo sheegay makhluuqan dhela makhluuqa damiirkaasi u noqonayo xaggee aayadda lagaga soo sheegay waa mas'alo qariib ah luqadii luqadii xataa waxa weeyaan inaad ku tumataan anigu waa masale aan la yaabanahay waa tii aan tilmaamayayo war luqada in la ilaaliyo oo masle laga maarmaan waa ka gudbayaa intaa haddaan kaga gudbo walaalayaalow nusuus fara badan baad hadalkiina ku bilowdeen ood soo xashiriseen nusuustii markaad soo xashiriseenna waxaad tidhaa nusuus kale ka horjeedaa nusuustii kale markii laydiin keenayna qaabkaad idinku qabtaan eed ku jamcinaysaan maydaan sheegin waa laydinka sugayaa nusuustu iskama hor timaadee qaabkay idinla quman ood culimmadiinna ka haysaan ood ku jamcinaysaan waa su-aalahan idinka baxayo annagu waa sheegnay qaabkay salaf ku jamciyeen waxaa kaloo iyadana jirta yani dadka aan garanay ilaahay meeluu jiro rabbigood meeluu jiro ficlan salafkaasaas yidhi salafku waxay yidhahdeen ninkaan garanaynin rabbigay rabbigii meesha uu jiro yani waxa weyaan waa yani waa waa kaafir alimaam abu xaniifa rabbigii meeluu jiro ninaan garanaynin waa gaal buu yidhi abu xaniifa saa odhanaya midda kaleeto subki naqligiisa in la soo guuriya ma aha xadiiu waxyar waxyar waxyar aan sugayaysanna waxyar waxyar noqonaynaa haddana sidii shalay siddeedda saac ayo barka ayaan iskusoo noqonaynaa insha allah iskuna dayaa siddeedda saac iyo barka shuuka yani bizabt inaad inta wada joogtaan masalada hadda ku soo xigta inkastoo annaga aan yeelan doono munaaqasho kale haddana waxa weyaan istiqaasa istiqaasa waxaa weyan mawduuca masalada kaleoo noo soo xigta waxa weyaan istiqaasa Eh, tawasul istiqaasaninba marka eh, waxaana bilaabayaan wadaadahan gacanta midigta iga jiraan eh, nus bay leeyihiin haddana nus saac sidii waanu samayn hayno shan iyo toban minir shan iyo toban minir haddana iyo shan iyo toban iyo shan iyo toban kale labada saacood ah, waxaana ku jirin haddii ay dhahaan waan waa waan waan laisku afgarto intaa horteed oo la rabo in la joojiyo bas waa yahay xaggagii hadda hala bilaabe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوعنا كهلينه وموضوع الاستغاثة الاستغاثة لغة وطلب الغوث استغاث يستغيث istigaafatan oo masdarkii ah waana in shiddo iyo dhibaato jirta la zuuliyo sida kalistinsaar طalab الnasr wاlisticaana طalab اlcawn culummada luqaddu sidaasay yidhaahdeen <clears throat> istigaafada waxaa weeye inaad u yeeratid yeerid loogu yeerayo ama gargaar ama dhibaato in la zuuliyo loogu yeerayo ayada iyo ducada iyo tawasulka farqiga u dhexeeyaan sheegayaa intaana mawduuca sulbigiisa gelin alistiqaafa waa qeyb ka mida ducada ducada ayaa ka caamsan istiqaaso kasta waa duco laakiin duco kasta istiqaaso ma ahan farqiga tawasulka iyo istiqaasada u dhexeeya waxaa weeye istiqaasadu toos baad qofkii wax u weydiisanaysaa oo qofkii gargaar u weydiisanaysaa oo dhibaato inuu kaa qaado ugu yeeraysaa baynamaa tawasulku waxaa weeye inaad sii martid waasito inaad samaysatid weeye mawduuca aan u ballannay culummada inaan ka hadallana waa mawduucu listiqaasa istiqaasada weeye ee tawasulka ma ahan sidaa darteed baan waxaan ku ekaysanayaa inaan ka hadlo mawduucaas loo ballamay keliya inaan ka hadlo istiqaasadu laba qaybood weeye qayb waa qayb mashruuc ah inaad gargaarsato gargaarsasho mashruuc ah waxaana weeye inaad gargaar ka dalabtid ama kaalmo ka dalabtid qof bini aadam ah oo nool waxa aad ka dalbaysidna ay yihiin wuxuu awoodo wuxuu awoodo asagu inuu nool yahay oo uu qaadir yahay waxaad ka dalbaysid ama eh, waxaasaan kaaga baahnahay isii ama waxaas dhibkaas iga difaac oo ila qabo iyo wixii la mida qaala caza wajalla wuxuu yidhi faاstakaaahu alladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi buu ilaah yidhi caza wajal qisadii nebi muuse ninkii shiicadiisa ahaa markuu u yeertay oo yidhi ii gargaar wuxuu u yeertay wuxuu u qaban karo wuxuu u qaban karo waa midaan yani qofku qof hadday hadda isqabtaan inuu yidhaahdo war ninka rabo war ninka iga celiya ninka maaragtay iyo wixii la mida ah. waxa weeye taas weeye iyo qowlkii haajir umu ismaaciil ay tiri hal cindaka kiwaas bilkasri sidaasuu eh, yani soo arooray iyo fadxiga iyo dami intabaa soo aroortay kama fi lhadyi saari mawduucan khilaaf kama jiro cinda akar ahli اlcilm mawduuca ah in la gargaarsado insi xay ah qaadir ah wixii qudradiisa ku jira oo maxaadirna ah xay xaadir ah qaa'ib maahanodow waa xay waa ko xaadir weeye wuu kula joogaa waa labo qaadir weeye oo waxa aad weydiisanaysid waa waxa uu karo intaas weeye mas'alada jinka la xidhiirta culummadu way ka hadlaan bal way isku khilaafeen jinka mu'minka ah jinka mu'minka ah in e, gargaar la weydiisan karo waa mawduuc khilaafiya mawduuca baxdigeennana ma aha mawduucan ahamiyadiisu waxaa weeye shirkigu markuu ummadda islaamka ku bilowday mawduucan ahamiyadiisu waxaa weeye shirkigu markuu ummaddan ku bilowday sida xadiidka cabdillaahi ibni cabbaas aharkiisu ahaa wuxuu ka soo galay in dadkii saalixiinta ahaa ee ma garanaysaa sida suuratu nuux aad uga aragteen dadka saalixiinta ahaa nimankii shanta ahaa ee saalixiinta ahaa ee markii mudda ka soo wareegtay dadkii ay ku fidnoobeen oo markaa waqaaluu laa tadarunna aalihatakum halkaas ay ka bilaabatay fidnadii ee awal maa dakhala shirku calaa haadihi cala alumma inay tahay halkaa kadibna ay usoo gudubtay ummadda islaamka oo aad arki doontaan in maaragta loo yeeran doono nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay naxariistiisii ha oo dhintay loo yeeran doono yaa rasuul allahi kawsan wamadada yaa rasuula allahi calayka almuctamad yaa rasuul allahi farij karbanaa maa ra'aaka alkarbu ilaa washaraad qasaa'idda la qaado in rasuulka loo yeeran doono in awliye loo yeeran doono dad lagu magacaabay in ma garanaysaan sheekh cabdiqaadir aljiili aw aljiilaani loo yeeran doono waxaasoo dhan waan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala waxaad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam muuminiintu kaalmo way weydiisan jireen iyo gargaar wixii u awoodo intuu noolaa waxaad ogtihiin inay roobdoon noo roobdoon yidhaahdeen waxaad ogtihiin markii dagaal dhaco inay u soo carari jireen inuu u duceeyo maalintii badarsuu gacmaha u taaghayey oo ilaahay u baryahayey in go-uu ka dhacay abuubakarna uu lahaa kugu filan kugu filan aad garanaysaan waxay muslimiintu nabiga ugu imaan jireen oo uga dacwoon jireen dhibka gaaladu ku hayso iyo inuu ilaahay u baryo oo gaaladu dhibka ay ku haysa markay maka ay joogeen ay daciifka ahaayeen waxay uga dacwoon jireen cuntadu markay yaraato dagaalada amase markii maalan safar layahay yahay nebiguna karaamuu lahaa calayhi salaatu wasalaam karaamo badan buu lahaa axaadiis saxiixana waa ku soo aroortay arrimaha noocaasana waa min baabi atacaawun cala albiri waataqwa weeye <clears throat> marka waxaan ka soo hadalnay shirkigu markuu galay Eh, eh, bani aadam uu galay waa ka hadalay awal maa dakhala shirku calaa bani aadam kadibna ummaddan uu usoo gudbay waynu sheegnay alistiqaafa alatii hiya min ashirk almamnuuca sharcan waana mawduucaan maanta ka hadlayno istiqaafada ka mid ah qaybaha shirkiga oo shareecadu ay xaaraantinimaysay alatii hiya min ashirki billaah shareecaduna ay xaaraantinimaysay waa laba qaybood weeye qaybta koobaad waxaa weeye qof dhintay in istiqaaso siisid ood gargaar ka dalabtid fii kulli shayin dunyawi oo ukhrawi waa min usuuli shirki billaah usuusha ugu waaweyn shirkiga diinta islaamku la dirirayso waxa weeye qof dhintay qof dhintay inaad u yeertid oo maaragtay aad ka dalabtid gargaar ee sida aad dhaqanka u noqotay culummana ku tirtirsiisay caamadeennii qubuurta la dul istaagayey awowow hal iyo labow awowow saddex iyo afarow awoowow shan iyo lixow awoowow toddobiyo sideedow awoowow haddaad hurudid istaag fadhiiso haddaad qabri baa lala hadlaya haddaad fadhididna istaag oo geeli raadi oo islaantii ka dhali oo wixii ilaa kayri daalika oo dadku ay garanayaan midda labaad waxaa weeye alistiqaafa bilmakhluuq in qof makhluuqa aad gargaarsatid wax uusan awoodinna oo ilaahay keliya u awoodo aad ka gargaarsatid ama isi ha ahaado ama jin ha ahaado insi iyo jin wuxuu raba ha ahaadee ay ka hadlaan culimmadu xataa dadku waxaa jira dadku markay khubsigoodu bato macsidoodu badato xumaantoodu badato jinka gaalada way la itisaalaan markaasaad dhihi doontaan hadhowta waxaad arki doontaan oon idiin sheegi doonaa ibraahim alcaryaan in la yidhaahdo oo khudbada jimcada asagoo qaawan inta istaaga salaada jimcada inta istaaga khudbeeya oo yidhaa maalin buu khudbeeyey markaasuu yidhi dimyaad baabuluuq bayna suurayn walxamdu lilaahi rabbi alcadiim faxasala linaasi basun cadiim khudbadiina saasi ku dhammaatay waxna qaawiya waxba ma qabo waa karaamadiisa wey bal waxaad arki doontaan oo aad arki doontaan karaamaadkaas awliyada soo la soo wado waxaad ku arki doontaan ninkaa laftiisa maalin khudbeeye wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha lakum ilaa ibliis waxaa keenaya shacraani dabaqaat alawliya waxaan markhaati idin gelin buu yidhi ilaah kale inaan idaan lahayn ibliis ma ahne dadki muslimkii ugu khudbaynaya ku leey markaasay kaceen oo buuqeen waxay yidhaahdeen waxaan hellay afartan masjid inuu khudbadaa uga khudbeeyey maalintaas facalimna anahu waliyun min awliyaa illaah markaasaan waxaan ogaanay weli inuu yahay waashhadu an laa ilaaha lakum illa ibliis ninka ku khudbeeyey wey mawduucaas awliyada waan u soo socdaa marka waxaa weeye qofku markuu xumaado jinka waa la xidhiiri karaa markaasaad waxaad arki doontaan dad xun la leeyahay midaan tukanayn baa waxaa la leeyahay waa weli oo saasoo kale waan mawduucaan usoo socdo mawduuca baxdigeennana hadda ka baxsan ilaah istiqaasada noocaasa oo labada qaybooda oo miduna tahay alistiqaasa bilmeyiti mulaqan qofka meyidka mutlaqan in loo baryo oo laga baryo wax yani khuseeya adduun iyo aakhiro iyo midda labaad oo ah qofka inaad weydiisatid wixii uusan karinin soomaali waa isnaqaanaaye faaqidu shayi laa yucطiihi qof nid baa kuu imaanayo wuxuu ku leeyahay weli baan ahay risqigaan kuu furayaayo labaatan shilin isii buu ku leeyahay caqligiina isticmaala risqiga uu adiga kuu furaya asaga muise siiyo caruurtiisa muu siiyo ma garanaysa wuxuu ku leeyahay adigayga qabiilkaagii baan khayr u furayaaye wax waxaan adigu maaysa siisid awlaad baan bixinaa oo kutubtaan ka akrin doonaa in culimmadooda qaar inta gabar loo keenay uu yidhi ninkii waxaad igula ballantay wiil gabadhan waa maxay se wiiligulamaad ballamin suu mare ku duubo halkaa uga tag maruu ku duubo waa ka tegey beri weyma uu yidhi waa yimi beri wiil buu yimi wiilkiibuu qaatay waa wax qoran weeye imaan doono labadaa shay xukmigoodu waa min ashirki alakbari billaah labaduba waxaa weeye xaaraam weeye waa ilaahay oo kayrkii lala caabuday weeye ilaahay oo kayrkii lala wadaajiyey weeye marna hadday shir bal waa shirka akbara weeye qofka ku dhacaana shirka akbar uu ku dhacay oo ilaahay kayrkii buu baryey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi udcuu rabbakum tadarucan wakhufyatan inahu laa yuxibu lmuctadiin ilaahay caza wajalla wuxuu yidhi rabbigiin u yeera oo barya idinka oo yani tabaruc samaynaya iyo hoos ahaanba ilaahayna ma jeclo kuwa xadgudba xadgudubka waxaa ka mid ah istiqaasadaa ka mid aan mashruuca ahayno waxaa yani nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii axmed iyo abi da-uud ay wariyeen oo saxiixa ahaa sayakuunu qowmun yactaduuna fi ducaa'i buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddayda waxaa ka mid ah ka mid noqon doona qolyo ku xadgudbi doona ducada ku xadgudbi doona qolyo ku xadgudbi doona xadiidkuna saxiix weeye waxaa ka mid a ah xadiidka cabdulaahi ibn muqafal wiilkiisaa wuxuu yidhi isagaoo maqlaya ilaahayow waxaan kaa baryayaa buu yidhi qasriga cad ee midigta jannada ku yaalla haddaan jannada galo inaa isiisid ibni cabdulaahi muqafal baa yidhi aabbihii wuxuu ku yidhi ey bunaya wiilkaygiiow sal illaaha aljanna ilaahay janno weydiiso wa watacawad billaahi min annaar ilaahayna naar ka magan gal fainii anigu buu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam asagoo le yaquulu inahu sayakuunu fii hadihi alumma qowmun yactaduuna fi اطahuuri wاdducaa culummadu waxay yidhaahdeen xadiidkaanu saxiix weeye xadiidkuna waa xadiid saxiixa rawaahu axmed wa abu daa'uud wakayruhum baa wariyey walaalayaal marka mawduucan aan ka hadlayno oo ah yacni waxa weeye nebigu wuxuu yidhi waxaa ummaddan ka mid noqon doona qolyo ku xadgudubi doona qahuurka iyo ducada mawduucan ka hadlayaana waa ducada weeye ducada marka iyo istiqaasada waxaa weeye duco kasta waxaa ka laasimaysa inay istiqaasa ka laasimaysa istiqaaso kastana mutadamin waxay u tahay ducada ducaduna waa asalka diintan islaamka waa ducada iyo yeeritaanka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam cibaado haddaad maqashaan adducaau waa mubtada wey waad ujeedaan waxa weye huwa huwa alcibaadatu buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka qaybtiisa daciifka ah waxaa weeye adducaau mukhu lcibaada kaas daciif weeye waxaana u tarkiisinaynaa axaadiista daciifkaa ah, fi saxiixi qunyatun can adaciif axaadiistii saxiix ahayd baa naga badatay oo nabigeenni suubana inooga tegay calayhi salaatu wasalaam marka adducaau huwa alcibaada sidaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiid kale oo badan walaalayaal aayadahaasaan soo sheegnay iyo aayado badan oo kale oo ilaahay uu noo sheegay caza wajal oo ilaahay uu leeyahay qul anadcuu min duuni illaahi maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa ilaahay kayrkiisa miyaan u yeernaa oo barinaa labada macnoba way ku timaadaa yacni adducaa oo istiqaasaha iyo ducaa oo bimacnaa caam ah labadaba labadaana aayadood u fiirso midii lagaa reebayo istiqaasadana waa tan walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min aaalimiin saddex dulmi baad kulmisatay markaad ilaahay kayrka u yeertid waa mar ilaahay baad dulmisay oo shirki baad ku dulmisay shirkiguna waa dulmiga ugu weyn yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim ilaahay kayrkii markaad qabri ciid ka qaadatay oo bariday oo ku tawaaftay oo aad barakaysato u yeertay oo tidhaahdid ii gargaar oo tidhaahda ii gargaar waa sida dhacdee haweentii ka umuli oo ma garanaysaa geeli soo celi oo haddii ilaahay yani waxa maanta taagan aad tidhaahdi waa ilaahay dulmi baad ka gashay ilaahayga ku abuurtaa dulmisa qofkaana waa dulmisay hadduu dhintay hadduu nool yaho iidaa weeyo hadduu iidaa weeye hadduu qof wanaagsan aha isagana waa dulminaysaa oo wuxuusan awoodin baad ku dulminaysaa waxa weye naftaadana waa dulmiso macasi iyo inaad naftaadii tacbiid u samaysid ilaahay khayrkiis ku laylisid falaa tadlimuu fiihinna anfusakum bay soo gelaysaayoo naftaadiina waa dulmisa marka waxa uu ilaahay yani noo sheegay in labadaas macnoba ilaahay uu noo sheegay caza wajal oo yani aayaadku waa badan si aan waktiga uga faa'iidaysto waan ka gudbayaa idi soo gudbinaya walaalayaal sidaad u ogtihiin aslu lcibaadaat cibaadaadka asalkooda waana qaacida qawaacidda diintan ka mid ah inaad ogaataan loo baahan yahay intiina badan aad ogtihiin aslu lcibaadaat mabniyun cala altawqiifi walitibaac cibaadaadka asalkoodu waxay ku salaysan yihiin inay yihiin tawqiifi uudan cibaado la imaan karinin ilaa biidni min ashaaric waxaa kaloo asal ah cibaadaadka inaad itibaac samaysid oo aad ku raacdid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad daliil raacdid asalka cibaadaadku waa saas weeye waxaan cibaadaadka loo ogolayn oo intaa aan ka yuraynaynaa muslimiinta caamadooda iyo culummadoodaba in lagu saleeyo cibaadaadka cala alhawaa walibtidaac qofku inuu hawadiisa diin ka dhigto oo uu ibtidaacna la yimaado haddii la yidhaahdo xaadiistii maanta lasoo daliilsanaya qaarkood wixii muslimku u arkaan wanaag waa wanaag ama xadiidkii mudar ee sheekh cabdalla uu soo daliilsaday oo nebigu yidhi man sanna sunnatan xasanatan fi lislaam nimankii mudar ee qaawanaa ee faqriyey markay yimaadeen ee nebigu ummadda la hadlayay nin kastoo idinka idinka mid a ah haddii xadiidkaas uu u fahmo inuu sunno jeexdo diin islaam baaqi noqon mayso diin islaamoo baaqi noqonaysaa ma jirto diintaanu in la ilaaliyay u baahan taha marka waxay u baahan taha in la ilaaliyo oo culummadu ilaaliyaan qof kasta gurigiisuu ilaashadaa dukaankiisuu ilaashadaa baqaarkiisuu ilaashadaa noloshiisuu ilaashadaa culummada waajib bay ku tahay diintan inay ilaaliyaan yaxya ibnu saciid baa lagu yidhi dadkaan had leedahay hebel waa beenlow xadiidka nabigu ku been abuurta hebel waa wadaac miyaadan ka baqayn aakhire inay kula doodaano ay ilaahay kugu dacweeyaan waxaa ka daran buu yidhi nebi maxamed dacweeye diinta maxaad u ilaalin weyda diintu marka waxaa weeye qofna iyadoo lagu xumaynaynin haddii la yidhaahdo nin kasta u wada jeexo qaar baa u tukan lahaa qiblada ka jeedsan lahaa waxaa weeye marka mawduucan marka istiqaasada oo in la baryo ee qof nool wuxuusan awoodin ama qubuurta la baryo dad badan oo masaakiina ayaa maaragtay ku ma arkaysaa ku kadsoomay marka waxaa halkaa ka taqriirinay su-aasha khalqiga ay la weydiinayaa inay tahay oo ayna awoodinin ama meyit ha ahaadeen ama axyaa ah oo aan xaadir ahayn ama waxayna awoodin inay shirki tahay inayna dulmi tahay bal nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nool buu ka digay إن ما قرنا يساسو عاشا دتك نولو ويدينيو أو من غير ما قرنا يساسو إباهي الآن لو يدينيو سعاشو سيدر ووحن فكيف بالأحياء إنما أشكو فكيف بالأموات إنما أشكو بصي وحزني إلى الله ما قرنا يساسو يعني وحن أشياء قنا يا بصي قيقة بب iyo xusnigayga murugtayda ilaahay baan u sheeganayaa faاbtaquu cinda allahi risqa wacbuduuhu washkuruu lah ma garanaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waida stacanta fastacin biاllah waida sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin biاllah waana xadiid saxiixa xadiidkan aad garanaysaan oo xadiid saxiixa weeye xadiidkii cabdillahi ibni cabaas weeye haddaan wtigi ah, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdulaahi ibni cabaas nabigu horta aayaddii ka horraysa ilaahay wuxuu yidhi warjiriya ilaahay xaggiisa risqiga ka jiriya oo ilaahay risqi weydiista awlaadda yaa bixiya ilaahay baa bixiya risqiga ilaahay baa bixiya yahabu hibu ilaahay ka cabira awlaadda risqigana ilaahay baa bixiye caabuda waa iska laasimayaane baryadiisa markaad samaysaan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 oo shaamil ah waxuuna isku xugun yihiin yani magacyaalkooda ka kala hadeen laakiin isu dhow yihiin dhowr yani shay oo la kala yeelaayo dadka isticmaalayaan halaynayaan waxaa waye sida sheekh sheegayba ducaa iyo istiqaasa yani waa isku mid weeye farqigoodana waxaa waye ducada caam ah marka e, istiqaasadana way soo hoosgelaysaa ducada kulli waa la wada duca haddii la yihahdo istiqaasa soo gelin waxaa soo gelay isticaana waxaa soo gelay isticaada waxaa soo yani intaas o dhan waa soo geli yani duca bay wada kor ka wada yihiin sidaasa loo ogaado hort in ducada ay caam tahay oo isticaadada magangelin weey isticaanadana kaalmo dalab weey istiqaasadana gargaar weydiis weey kullin waa su'aal maxaa la su'aalayaa jalbu lmanfaca jalbu lkhayri wa dafcu durri baa la su'aalayaa kulli saasay ka kooban yihiin khayrka in lagu soo jiido ilaahay ku soo jiido oo ku siiyo ama qofkaad wax ka doonayso kusoo jido waxa wax loo weydiisanaya waa sidaas nin haddaad wax weydiisanayso waxaad u weydiisanaysaa inuu khayr kusoo jiido owlaadku siiyo ku hanuuniyo ko dembigu ku dhaafo inuu khayr kusoo jiido ad u weydiisanaysaa waxaa kalead u weydiisanaysaa inuu shar kaa daafaco dur kaa daafaco yaad u weydiisanaysaa yaa marka maaliku duri wanafca addaaru naafic almaalik ilaahay kale waay alqaadirna ku dah ilaahay sifaadkiisi weeye ninkii marka wax la weydiisanayo oo aad maaragtay wax weydiisana si toos ah yani si toosa ah mubaasharatan weydiisanayso ilaah baad kalama dhigtay oo waxaad u dur i nafcaad u sugtay haddii aan dur i nafci u sugin taqaasanayn wax ma weydiisaan bilaasha ninkaan miyaad ugu dhawaaqaysa adig bilaash uguma dhawaaqaysid ictiqaadkaaga ah, xun dartiisa ninkaana wax ku tari wax kaa raabi ayaad wax u weydiisanaysaa inay sidaas ictiqaadsan yihiin salafiyada nimanka la yidhaahdo oo haddabana hor fadhiyo muxaadaradooda oo af soomaali ah shacriyaalkooda soomaali ah iyo ayagoo carabi ah ayaan idin sheegayaa inay gurina fi itiqaasiyin kale waa firan sheegay ir magaca fulaan ma dhihin angu sheekh hibil ma dhihin waay nacam ayagaa yeela waa dikrigooda waay aan maqalno oo qayladooda loo joogi lahay adduunka taas waay waxaa waay shicirka inay buri nafyu tiqaasiyin waxaa kugu daliile waay asiin waxaa kugu daliile shicruba waa af soomaaliya idiin sheegaya bal walaalayaa si fiican u dhegaysta buri nafyina ilaah unbaa iskale nin kale le ma laha waxaa ka mida shicirudooda yani af soomaaliya qaar baan idinka soo qaadaya inta kale yani waa la yaqaana mase aniga hadda ma haye waa iga fakada yani waan halmaame waxaa ka mida ah, yani waxaa ka mida ah shardi loo galo sheekheey shishyo shaafiyow sheekheey sharda baaliyo oo sheekheey nacam saasoo ma dhiga saanu ma yidhaahdo yaa yidhaha sidaas loray naf inoo istiqaasan tihiin taasaa caddaynays shardi loo galo sheekheey shardigaa loo gali nadir weey shardiga ilaah baa iskale ninka shardi loo gali kale ma laha nadirka cibaadaduu ka mid yahay shuushka shaafiyow mararka kii caafinayo wey maralkan anaga ma miisaan daliil isaga anaga wax jiro waaqaca sheegaya waaqaxa inteeda isaga wax jiro waaqaxa sheegaya dhagaystaan hadalladoodu waxay tagaasan yihiin adiin sheegaya oo ilaahay iska leeyahay shardi loo galow sheekhay shuushka shaafiyow sheekhay sharda baaliyow sheekhay sharda baal macnee waa maxay ki sharti reebayay way daafacay daaficu durri waay daaficu shari waay shaakhiisa inuu daaficu durri buu ku caddeeyey tan waa midaas hortooda kamada murmi karaan inoo duri nafay ka qaadiyeen tan labaad tan labaad waxay dhaheen jahloogiyo eryaayey kii joogiyo hakahayey haya jaylaan maxaad ka dhigteen jaakastaba joogo maxaa laga dhigay ilaahaa laga dhigay wahuwa macakum aynamaa kuntum wahuwa macakum aynamaa kuntum baa laga dhigay horta taana ilaa ka jawaabaya iyagaa maarata aniga waan maarata la jiri jiraa ka mid ahaa waan aqaanaa taas iyagaa ka jawaabay ilaahay wuxuu leeyahay maqla aayadiis wayamsaska allaahu bidurrin falaa kaashifa lahu ilaa huwa wayamsaska allahu ilaah hadduu kugu asiibo kugu taabto bidurri dur dur ilaahay ubaa keena oo dadka ku asiiba haddii ilaahay dur kugu ku keeno falaa kaashifa lahu wax kaashifa ma jiru yidhi wax kaa feeday nabigeenu buu la hadlayaa ugu horaysadii sal allahu alay wasalam awalu man yanqacu khitaabu calayhi huwa nabiyullah rasuulu llahi sala allahu alay wasalam khitaabka nin kastuu ku dhacaya laakiin ninka ugu horey waa nabiga falaa kaashifa nabiga naftiisa kaashif ma aha kaashif ma jiro ilaa huwa ilaahay ma ogi buu yidhi annagana nabiga maxaan dhahnay maxaa lilayahay maxaan dhahnay aan dhihin maxaa lilayahay yah yaa xabiibi ya mustafa ya muxamed sari jarbi ya kaashifa alkurabaa'i يا كاشف الكرباء يا آه إلى إنه لا كاشف له إلا هو يا دم وحيلين يا يا كاشف الكرباء بيليهم وحين لو كسف أنا بدقيتا رسول الله ما لي من نصيرين رسول الله ما لي من ظهيرين رسول الله ما من سواك يجير من كرب شدادين yaa kurbashidaad eh maali siwaaka milay adigu wax kaa horay yujiiru igi korinaayo min kulamin kurbi igi korinaayo siwaaka adigu ma jiro oo kaa horay buu leeyay min kulabashidaad igi korinaayo ilaahayna muxuu leeyahay aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayashifu suuca wayajcalakum khulafaa ard eh, a ilaahu maca allaahi maa tadakaruun aman yujiibu mudara yaa ka feeda mudarka ninka dhibka qaba yaa ka feedaaye haddee dhib qabso waa yani idaa daco markuu tuugo waashifiso xumaad ka feedaay ma an ilaahan ahaynin gaaladu way ogsoyeeyiin gaalada in ogsoyeyn waxaa ku garan markay wadaa rakibo filfolki dacwu llaha mukhlisiina lahu deena falamaa najaahu ila albari idaa hum yushrikuun yani inay maarata ilaahay markii shidada gaaladii horo yani mushrikiintii ilaahay maarata bay u go-ayeen oo u khaalis yeela cibaadada haddana maxaa dhacay markay dhibaatadana qabsato ilaahay bu waan halmaamaynaa waa ka daran waa laga daranya gaaladii horo ilaahay bu waa la halmaamay waxaa loo argaa awliyada loo argaa nin walaaba sheekhiisi iyo weligiisi iyo awliyada awowgiisi u yeerinaya caamada odayaalka waxay ku ducaysaa markaad buka dubinayaan sheekhulallah gaarsiyo sheekhulallah gaarsiyo inta ma koobi karna markii dhowr magaca sheegaan leeyihin ma koobi karna intii bad iyo bax ku duguna weliya markaan khoofna aan qabsano allah gaarsiyo yay dhahaan war yaa markii la khoof la qabsane yaa markii la khoof la qabsane marka haddii markaa ii soo noqoto waan arkaynaa insha allah bismi illaahi raxmaani raxiim kullay sheekh maxamed cusmaan baa si fiican uga hadla mas'alada sheekh cabdiraxmaan waa marqaamay marka waxaan kusoo gaabana masalada waxaa weyaan waxaa anagu diidanahay istiqaadadan diidanahay waxaa weeye mayd dhintay iyo nin maqan shay maqan oo haa'iba labadaas mutlaqan inaan la baryin baan aaminsanna xaaraanta in la baryo oo istiqaado shirki a tahay taan ogolahay waxaa weeye shayga noole xayiga wuxuu karo oo awood u leeyahay waxaas unbaa laga bari karaa waa isticaana caado bannaan ruuxa muslimkaa waad kaalmaysan kartaa xataa diinta gaaladu qaarkeed in nabigu ku sheegay xadiis saxiixa in diinta lagu ah, ayidi doono oo lagu xoojin doono dad mushrikiin ama gaala marka waxa bini aadamku ay qaban karaan ama xayawaan xayigu uu qaban karo waxaas istiqaaso waa bannaanta ma didanin min eh, min xayin eh, min mayitin aw ghaa'ibin mutlaqan laa tajuus shayga xayiga asaguna nool wuxuusan keri karin ee ilaahay keligii uu karo ayadna in laga barya waa shirka wey labadaasaan saddexdaasaan diidanahay middaana waan ogolahay ka kale istiqaasadu waxay gelaysaa ducaa almasala ducaa waxaa loo qaybiya ducaa alcibaada wa ducaa almasala labadaba waxaa ka dhexeeya dalaat uliltijaam iyo dalaat sabab baa ka dhexeeya marka saa darteed ma ogolin anagu labadaalabadaa istiqaaso oo labana wada socdaan midna ay gooni tahay halkaa xabaan ogol lahay laakiin idinku waxaad qabtaan ama diidantihiin inaad sheegtaan baa loo baahan yahay marka mawqifkana waxaa weeye istiqaadada labada qaybooda waa mamnuuc istiqaadadaa kale waa bannaan tahay xataa nabiyullahi maxamed marka qiyaamaha la tago istiqaadada bannaan tahay la waa nool yahay ama laakiin hadda intuu meydka yahay istiqaadis ma banaano hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن ولا ليال إن شاء الله تعالى موضوع أن كجرنا waa midka ay noo soo jeediyeen nimankan oo ah alistiqaasa marka u horeeyo horta alxamdulilah ilaahay baa mahad leh inkastoo hadda annagu aan u egnahay dad iska soo horjeedo oo yacni dalaa-isha xadiidka iyo eh, aanu qolada si ay u fasirayso laakiin horta ummaddana dhegaysanaysa waa ubad muslimiin ah badankoonana laga yaabo inay cilmi leeyihiin waxaana kollayba markii adilada la sheego xaqiiqada lafdiga macnihiisa way fahmayaan waxaa jirto kolley qofkii khalad galo u laaban mayno sidii horeybana looga codsaday qofku hadduu asagu wax samayn jiray oo wixii uu asagu samayn jiray hadday la xumaadeen uu ka tegey malaha asaga unbay khaas ku tahay haddii ilaahay uu ka soo hanuuniyey wax dadka ka gaar hadduu asagu samayn jiray ilaahay ha ku mahadiyo subxaanahu wa tacaala qofkana wuxuu xaqiiqo u samayn jiray unbuu ka sheekeeyaa markii la yidhahdo ka waran taa intaasaan kaga gudbaya midda kale macnaha aanu ka hadlayna waxa weeye waa inaan fahanno horta carabiga waxaa jiro alfaad la yidhaahdo mutaraadif lafdigoodaa kala duwan macnahooduna waa isku mid istiqaasa iyo isticaana iyo tashafuc iyo tawasul alfaadda noocaas oo kaleeta ah alfaaddaa macaanidoodu horta waa waa alfaad mutaraadif ah mutaraadif macnihiisa waxaa la yidhaahdaa wax lafdigu uu kala duwan yahay macnaha markii la fasirana xaqiiqada meel un isugu tegaya hal meel unbuu isugu imaanaya macnihii waxba kuma kala duwno laakiin lafdigii baa kala duwan mutaraadif baa la yidhaahda alfaadan ayadaa ah afcaashooda iyo ficilkoodu si kastaba ha loo isticmaalo ama masderka ha la isticmaalo ama ismiga faacil ha la isticmaalee afcaasha ay ka imaanayso horta waa afcaal laazim ahoo tatacaddaa bixarfi اljari xaraf jaar baa horta lagu gudbiyaa majruurkeedana markii la gudbiyo oo xarafka jaar lagu gudbiyo wuxuu noqonayaa laa yakuunu maqsuudan maqsuud maaha inamaa yakuunu wasiila wasiilu noqonayaa oo haddaad tidhaahdo istaqaa yacni istaqaasuu bifulaan ama istashfacuu bihi ama istacaanuu bihi ama tawasaluu bihi haddaad tidhaahdo macnihii meel unbuu isugu yimidoo way kaalmaysteen weeye oo macnihii noqonayaa muraadkii uu doonayey qofkanu oo ilaahay uu ka doonayey unbuu qofkan usii maray weeye macnihii ama arrintii aad doonaysay oo xaajadii aad qof kale ka lahayd unbuu hebel u kaalmaystay macnaheedu waa intaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankuu ku sheegay oo wuxuu yidhi wabtaquu ilayhi alwasiila wabtaquu ilayhi ilaahay waxaad u dalabtaan ilayhi xaggiisa waxaad ka alwasiila aayadka ilaahay wuxuu ku yidhi wastaciinuu bisabri wasalaad sabarka iyo salaada kaalmaysta macnaha waanu sheegnayoo waxa weeye waa isku mid maxaa looga jeedaa wasiilaa looga jeedaa wasiilo wasiila macnaheedu waxa weye waa waasida oo meesha aad doonaysa unbaa la rabaa inaad ku gaarto marxaba waxaan doonaynaa marka inaan wax yar aan horta ka idhaahdo intaana u gelin adilada mawduuca tawasul iyo istiqaaso saan u sheegnay waa isku macno haddii la kala farqiyey oo la yidhi yacnii isku mid ma aha way kala tagaan haddaba yacnii adilada waxaanu fiirinaynaa nooca yacnii adilada loo adeegsanayo loo isticmaalayo wax farqiga ah inayna u dhaxaynin ooy isku mid yihiin waxaa jirto aayaad qur'aani ah oo ay soo qaateen culummadu una soo qaateen istiqaasada macnahaas ay oga jeedaan ilaahay kayrkii oo la baryayo ilaahay kayrkii oo la baryayo aayadaha intaana u gelin marka u horayso waxa horta inuu hor fadhiyo oon la hadlayno waa ummadeenna soomaaliya ummad islaam aanun ahayn ummadda islaamka ah yaan u malaynayaa in laga ictiqaadsanaa dadka qaar ay ka ictiqaadsanaayeen inay ahaayeen dad ilaahay u shariig yeeli jiray oo mushrikiin ah dadna waxay ka ictiqaadsan yihiin ma aha yacni ma ayna ahayn mushrikiine dad yacni muslimiina ayay ahaayeen waxaa jira marka wax shay macruuf ahoo la isticmaalaa jiro oo yacni almudaabaqatu limuqtada alxaal wax la yidhaahdo ayaa jiro almudaabaqatu limuqtada alxaal macnaheedu waxay uga jeedaan culimmada balaaqada markay ka hadlayaan qofka hadalku markuu ka soo baxo wax la yidhaahdo xaal baa jiro oo qofka markaad fiiriso hadal yacnii macnihiisu qarsoon yahay oo markii la fiiriyo hadda laga yaaboba inuu dembi keeno hadduu qofku ka soo baxo yacni qofka uu ka soo fulay baa la fiirinaya haddii uu yahay qofkaa qof ah oo iimaan leh waxaa la yacnii la xukumayaa oo masalada lagu fasirayaa macnaha majaaska ah ee qofku isticmaalaya oola jeedo hadduuna qofku mu'min ahaynna hadda waxay noqonaysaa sidaa uu u yidhi un lafdigiisa ayaa lagu xukumaya taas waa mid midda kale waxaa weeye alfaadda qur'aanka ku soo aroortay lafdu ducaa way badan tahay culammadu laakiin markay ka hadleen waxay yidhaahdeen wa kulamaa fi lqur'aani min lafdi ducaa fahuwa calaa alaaati awjuh saddex qaybood weeye alfaada qur-aanka lafdi ducaa ku soo aroortay macnaha koobaada u horeeya waxa weeye bimacna alcibaada macna alcibaada looga jeedaa markii yacni udcuu la yidhaahdo caabuda weeye macnaheedu ee barya ma aha waa caabuda waxaa lagu garanayaa markaa looga jeedo bimacna alcibaada waxa weeye markii lala xidhiiriyo lafdu ducaha markii lala xidhiiriyo min duuni illaahi aw maca allah min duuni illaahi hadday la xidhiirsato lafdigaa lafdu ducaa ah ama maca allaahi haddii lala xidhiiriyo waxaa loola jeedaa bimacna alcibaada ee loolama jeedo yeeridna loolama jeedo baryana loolama jeedo ka qawlihi tacaala ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi cibaadun amhaalukum waxa aad caabudaysaan niman yahow mushrikiinta ah oo ilaahay sokadiisa aad caabudaysaan oo asnaamta ah waa wax idinka idinla mid ahoo la abuuray oo makhluuq ah wey wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada axad kale ha ku caabudina masaajidda dhexdeeda ilaahay baa iska cibaadaa loola jeeda alfaadda ayada wejka waxa weeye bimacna nidaa'i walistiqaasa yeerid baa loola jeedaa loo yeeranayo iyo istiqaasa oo la baryayo yacni qaws gargaar la weydiisanayo markaa asagaa waxa weeye wuxuu noqonayaa macnihii sida yacni ilaahay qowlkiisa uu ku yidhi oo kale laa yas'amu linsaanu min ducaa'i alkhayr laa yas'amu linsaan min ducaa اkhayr min ducaaءi اkhayr yani macnaheedu waxa weeye khayrka yani dalabkiisa iyo baryadiisa iyo uyeeridiisa wey kama cajisayo insaanku macnaha saddexaad waxa weeye wejka saddexaad waa adducaau ila alhadyi waاdalaal lafdi ducaa baa la cabiro waxaa loola jeedaa hanuun qofkii ugu yeero dadka yacnii ku hanuuniyo o u horqaado ama u sheego ama baadinimo u jideeyo u hormaro ayay macnaheedu noqonayaan markaana waxa weeye marka lafdi ducaha lagu yani mafcuulkiisa ugu tallaabo bilaami ow biilaa ilaa markii loogu gudbiyo ama laam uu ku tallaabo uu ku tacadiyo markaas wuxuu noqonayaa yani hadi yaad ugu yeeraysaa qofka ama yaad u hormaraysaa ama baadinimo waman axsanu qawla minman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana saasuu ilaahay leeyahy horta alfaadda yacni ducada ee qur-aanka ku soo aroortay ayadoo fara badan saddexdaa wej bay horta culammadu ku jamciyeen waa macno inaad fahamtaan loo baahan yahay ma aha inaad lafdu yacni ducaa markaad aragtaan nusuusta dhexdooda ku aragtaan un baryo inaad kula soo boodaan sida dadka qaar ay samaynayaan mawduuca markaan usoo yacni soo gala gudihiisa saan horayba idinkugu sheegay tawasul iyo istiqaaso wax farqi ohay leedahay ma jiro maadaama labadoodu isku macno yihiin oo isugu tegayaan labadoodu wasiilo un ilaahay sukadiisa waxun wasiilo oho lasii maraya yihiin wax u dhexeeya oo farqi ah ma jiro tan kale tawasulka waa la qaybiyey oo waxaa loo qaybiyey yacnii tawasulka qofka nool waa lagu tawasuli karaa baa wixii uu kari karo qofku asagoo nool hadduu kaa maqan yahay iyo hadduu dhintana laguma tawasuli karo waayahay axaadiista aanu sardiyo si uuna waktigu iga dhammaanin xadiidka koobaad habata fii saxiixi اlbukhaariyi fii kitaabi zakaat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ina shamsa tadnuu yowma alqiyaama xataa yabluqa alcaraqu nisfa aludun فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضى بين الخلق wuxuu nabigu noo cadaynayaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan saxiixa ah wakhtiga dadku ay yaqiinta helaan ee ilaahay hortiisa la taagan yahay waa marka laysu soo bixiyo laissoo nooleeyo ee qiyaamaha ilaahay lasoo hor istaago dadkaa lasoo xashrinayaa markaasaa qoraxda lasoo dhowaynayaa ilaa uu dhididku ka gaaro dhagaha uu halkaa uu ka gaaro dhibaatadaa dadku ayagoo ku sugan fa baynamaa hum kadalika istaqaasuu biaadama aadam bay u tegayaan uma bimuusa uma bimuxamed sala allahu calayhi wasalam markaasuu shafeeco weydiinaya maxay ugu tegayaan ambiyadan yani xadiidka waa macruuf xadiidu shafaaca waxay weydiinayaan inuu ilaahay yani ay u weydiiyaan in mawqifka dhibaatadiisa uu ilaahay u weydiiyo ayay ugu tegayaan wamaca daalika dadku xaqiiqadii bay gaadheenoo ilaahay baa la hortaagan yahay subxaanahu wa tacaala kan labaad xadiidka labaad waxaa ku sugan bukhaariga ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qasa calaa asxaabihi qisatahu lisayidati haajira hiya wa ibniha hiya wa ibnuha fii maka haajaro gabadhii la dhihi jiray waa ummu ismaaciil iyo wiilkeediio ismaaciila inay maka ku sugnaayeen kacbada intaan la dhisin markii uu ka tegay nebiyullaahi ibraahim oo meeshii dhibaato ay ku qabsatay markii ay wiilkii uu ka oomay ay dhibaatootay way oroday oo safa iyo marwa labadaa buurood waa tii mid marba mid ku istaagaysa ee ordaysa waxaa ka mid ahaa alfaadeedii uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ka sheegay qaado waxay maqashay sawd bay maqashay gabadhaas waxay tidhi marka in kunta daa qawfin fa aqis haddii aad tahay mid gargaar u saaxiiba ii gargaar waa yahay waa su-aal ilaahay kayrkii wax la weydiinayo xadiidkaa saddexaad waxa weeye waxaa laga warinayaa cuثmaan ibnu xunayf radia allahu canhu wuxuu leeyahay ana rajulan dariiran ata nabiya sala اllahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi udcu llaha an yucaafiyanii nin indhala ayaa nabiga u yimid oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari wuxuu ugu jawaabay nabigu haddii aad doonto waan kuu ducaynayaa haddii aad doontana waa iska sabri saasaana kuu khayr badan markaasuu wuxuu ku soo celiyey ilaahay ii bari buu rasuulka ilaahay fa amarahu an yatawadaca wa yuxsina alwuduu'a wa yadcuu bi hada ducaa wuxuu nabigu amray inuu weysaysto xagga tago oo u weysaysto weysadana uu wanaajiyo ducadanna uu ku ducaysto ducadu maxay ahayd allaahuma inii as'aluka waatawajahu ilayka binabiyika muxamed nabiyi raxma allaahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku su'aalanayaa waatawajahu ilayka waxaan kula soo qaabilayaa binabiyika muxamedi nebiyi raxma waxaan kula soo qaabilayaa oon kugu baryayaa oon kugu su-aalanayaa nabigaagii muxamed ahaa nebiyi raxma ahaa yaa muxamed saasuu nabigu u sheegayaa sidaa dheh buu leeyay yaa muxamed inii atawajahu bika ilaa rabbi rabbigay baan kugu baryayaa fii xaajatii xaajadaydii baan kugu su-aalanayaa lituqda in la ii gudo xaajadeyda allaahuma shafichu fiiha cusmaan bin xunayf wuxuu leeyahay ninkii wuu soo noqday facaada waqad absara asagoo indhihii ay caadi noqdeen ayuu u yimid nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh laba nuqdaa xadiidka ku jirto midda koowaad waxa weeye nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh aad bay ugu fudnayd ninkan inuu yidhaahdo ilaahayow indhihiisa u fur ma uusan yeelina wuxuu yidhi halkaa tagoo weysayso oo ducada akhriso duca la yidhaahdo ayna culummadu u baabaystaan salaatu salaatulxaaja salaada la yidhaahdo markay dhibaato ku qabato inaad laba ragcadood tukato ducadaana aada akhrisato ayuu nabigu baray wuxuu ku hanuuninayaa nafciga asaga uu baraya inay ka tacadiso oo asaga iyo kayrkiiba ay ku intifaacaan tan labaad waxa weeye qof nool oo kula joogaa wax la weydiistay yaa nuqdada ka mid ahayd lagu hadlay qof nool oo kula joogo saxaabigan ah wuxuu leeyahy cusmaan bin xumayr ninkii wuu naga tegay oo asagoo indha qabuu lagu soo noqday ma uusan sheegin saxaabigu wuuna ag fariistay oo meeshiibuu ku ducaystay ma uusan sheegin wuu naga tegey haddii uu tagay oo meeshuu doonay intuu kusoo weysaystay kusoo ilaahay kusoo bariyey asagoo indha qabuu noo yimid haddaba yacni ma yani nabiga ayaa weydiin karin yaa indhaha soo celintooda markuu ka tegay halkaa uu baryayey taa waa su-aal wey waa nuqdo xadiidka kale rawa dabaraani wa abu yacla fii musnadihi wbnu sunni fii camali اlyowmi wاlleyl can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida infalata daabatu axadikum biardin falaatin falyunaadi yaa cibaad allaahi ixbisuu calay yaa cibaadallaahi ixbisuu calay faina lilaahi fi lardi xaadiran sayaxbisuhu calaykum wuxuu leeyahay xadiidkaa nabigu ku leeyahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh axad adinka idinka mida daabadiisu hadday fakato ay cararto dhul cidlaana ana oo iga fakato ha yidhaahdo yaa cibaadallaahi ixbisuu calay ilaahay wuxuu leeyahay addoomma yacni u kaalmaynaya ayuu leeyahay waxaan ka hadli doonaa xadiidkaa takriijkiisa ma aha axaadiista qofku yacnii yacni qasab bay noqonaysaa dadka xadiidka dhacninayo oo wax ka sheegayo in la caddeeyo wey insha allahu tacaala xadiidka asaga haddii qowl la geliyo yani waan ka hadli doonaa insha allahu takriijkiisa waanu ka hadli doona xadiidka kale ee shanaad wuxuu warinayaa can abiljawza xadiiu daarami weeye imaamu daarami ninka la yihahdo wuxuu wariyey can abiljawza aar weeye aar aar weeye yani midkan shanaad oo abiljawza wuxuu ka warinayaa awf bin cabdilaahina uu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaxia ahlu madiina qaxaa ahlu lmadiinati qaxdan shadiida madiine ehelkeedii ayaa abaaru ku dhacday fashakow ilaa caaishata radia allaahu canha faqaalad waxay tidhi unduruu qabra nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga qabrigiisa taga faftaxuu minhu kawan dariisad ka fura ila samaay xataa laa yakuuna baynahu wa bayna asamaa'i saqfun fa facaluu sidii bay sameeyeen fa mudirna madaran waana la waraabiyey oo roob aad u daran baa da-ay xataa nabatat ilcushbu cawskii ilaa uu aad uga dhashay iyo doogii wasaminat saminat ilibil xataa tafataqat min ashaxmi way yacni baruurtii ayaa ka badatay fa sumiya caamu lfatqi waxaa lagu magacaabay sanadkii yani fatqiga ayaa lagu magacaabay xadiidka lixaad rawaa ibnu abi shaybata biisnaadin saxiix yacni asarka lixaad daliilka lixaad oo istiqaasadu ay leedahay rawaa ibnu abi shaybata biisnaadin saxiixin can maaliku daar ninkaa maaliku daar la yidhahdo wa kaana khaazina cumara radia allahu canhu cumar binu khadaab ayuu khaazin ahaa qaala wuxuu yidhi asaaba annaasa dadka waxaa asiibay qaxdun shadiid fii zamani cumara radia allahu canhu fajaaa rajulu ilaa qabri nabiyi sal allahu alayhi wasalama nin ayaa yimid qabrigii nabiga faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah istasqi liummatika ummadaada u waraab dhalab fainahum qad halakuu way halaagsameene fautiya arajulu fi lmanaami faqiila lah iiti cumara waaqrihi salaam cumar binu khadaab u tag salaamna iga gaarsiiye waakhbirhu anahum yusqown in la waraabinayo u sheeg macnaha aan xadiidka ka daliisanaynaa wuxuu yahay waxa weeye waxay dhacday qisadaanu sidaanu sheegi xadii casarka waanu takhriijinaynaaye waxay dhacday khilaafadii sidi cumar ayay dhacday asxaabtii waaweynaydoo ajillada ahayd dhexdeeda ayay ka dhacday waxay noqotay markaa arin yacni ay asxaabtu ogaatay oo agtooda mas-uulka ahaa sayid cumar iyo asxaabta kale oo ajiladaeedu halka joogtay ayaa meesha lagu sameeyey wax nahyi ah iyo wax diida ah midna lama hayo inay dhacday wey haddaba waxa weeye walaalayaal waxaan u malaynayaa waktiga ayaa igu yar macnuhu waxa weeye istiqaaso iyo tawasul isku macno ayay tageen waana wasiilada lasii marayo oo markii wax la su-aalanayo wax lagu weydiisanayo wey marka insha allahu tacaala adiladana insha allahu tacaala waanu ka hadli doonaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsal allahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa ajmaciin <clears throat> masalada ugu horreysa waxaa weeye mise daqaortidhiban Eh, waxaa weeye masalada horta waxaa weeyaan istiqaatha sida sheekhaba uu sheegay tawasul iyo istiqaatha waa isku mid sababta waa maxay qofka muslimkaa wuxuu caqiidaysan yahay laa naafica walaa daara ila allah laa naafica walaa daara ila allahu subxaanahu wa marka taa horta horta hala ogaada awalan istiqaatha iyo tawasul waxaa weeye qofka oo wax si aad tidhaahdid xaqiiqada hadduu horta ilaahay u yahay naafic iyo daari qofna waxma bixin karo laa xayan walaa maytan xaqiiqada ilaahay baa mucطia oo daarina aan naaficna ah taa markaan ogaano istakaata axadka hadduu ilaahay weydiisto biwaasita iyo hadduu ku weydiisto hadduu ilaahay bawaasida ku weydiisto iyo haddii waasidadii uusan sheegin waasidadii uu sheegay ilah uusan sheegin waa isu tagayaan horta macnahoodii waxaa weeye ilaahu nagu waraabi maalan cabaas barakadii ama nebiyullaahi moxamed barakadii iyo marka ay asxaabadu intay tagaan qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qabriga toos wax u weydiisanayaan mid walba way ku tawasulayaan mooye nabiga calayhi salaatu wasalaam madarka isaga ma soo dejinayo axadka soo dejinayo ilah wey subxaanahu wa tacaala arrintaa ayada adilada sheekha ayaa noo sheegay marka waxyar waxaan raacinayaa salafka naftooda inay ku dhaqdeen asarta faraha badan ee sheekha uu noo sheegay baa noogu filan culamadeenii salafka saalixa aheedna way ka hadleen saasoo kaleeto way uga hadleen abaa xaniifa maalan radia allahu canhu markuu soo ziyaartay qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam abaadiisa waxaa ka mid ahaa sida lagu sheegay uu sheegay almuxaqiq alkamaal binu humaam alxanafi fii kitaabkiisa la yihahdo fatxu lqadiir la yidhaahdo markuu ka hadlayey almaqsad athaalith fii ziyaarati qabri nabiyi sala allahu calayhi wasalam markuu ka hadlayey ayaa wuxuu ku soo qaaday aakhirka maqsadka isaga ay wuxuu ku sheegayaa abaa xaniifa raximah اllahu tacaala min afضal الtaabiciin abaa xaniifa raximah اllahu tacaala wuxuu soo ziyaartay qabriga nabiga bal fiiriya walaalayaal yaa akrama ataqalayni yaa kanza alwara judlii bijuudika wardinii biridaaka nabiga calayh salaam aba xayfa wuxuu ku leeyahay judlii waa qabrigiisii buu kortaagan yahay judlii bijuudika wardinii biridaaka ana طaamicun fi ljuudi minka walam yakun liabi xaniifata fi lanaami siwaaka wuxuu leeyahay saqalaynka jinniga iyo insiga ka lagu karaamo badanow makhluuqa kaydka kanu aho deeqdaada iigu deeq ribahaadana iiga raadhi noqo waxaan damcayaa buu leeyahay deeqdaada ayaan damcayaa abaa xaniifana muusan u sugnaanin waxaan axdaadi aanan ahayn maxaa yeelay maalinta qiyaama shafaacada baa axdaa nabiga ahayn baa shafeecaya horta waxaa weeye abyaadha sida la soo qaato imaam buusari raximahu llahu tacaala min culamaa'i ahlisunna waljamaca ayuu ka mid ahaa sunantana qaar buu ka sharxay marka hadalkan oo kale lamid yihin saxaabada ashcaartoodii baan ku haynaa ashcaar lamid ah shicirka imaam busari oo kaleeto bal meeshii la kala geynayo haddii saxaabada laleeyahy mushrikiin bay ahaayeen dadka iyagaa weydiinayta iyaga u taalla markaasuu wuxuu yidhi waqad iqtadaa fii dalika bisaxaabiyi ayuu ku daya aljaliil siwaad binu qaarib ayuu kaga dayanaya uu leeyahay fakunlii shafiican yowma laa duu shafaacatin bimuqnin fatiilan can siwaadi bni qaaribi can sawaadi bni qaarabi qaaribi marka waa kaa horayba u sheegnay haddii nabiga u weydiistayna nabiga alai sl slaam isaga ma aha mucdina ma aha yani mana aha baarina ma aha naaficna ma aha hadduu ku tawasulay oo uu yidhi nabiga barakadiisa ilaahay ugu shafeec iyo hadduu yidhaahdo nebiyow noo gargaar noo shafeec waa isu tegayan macnaha wuu isu tegaya saxaabiga marka wuxuu leeyahay fakun lii i ahaw shafiican yowma laa duu shafaacatin maalin ayna axad shafaaca u saaxiiba ayna ahaanin bimuqnin ku ka deeqayo fatiilan qadra fatiilin wax yar oo fatiil la yidhaahdo cansi waa dabnu qaaribi abaadaasaa kugu daliila iyo abyaad kaleo xasaan uu maarata binu haabit raximah llahu tacaala radia allahu canhu isna uu ku socrayo inay saxaabaduna taa iyada isticmaaleen asartaa faraha badan oo umuna caaisha radia allahu canha iyo sayid cumar radi allahu canhu khaliifat araashid way wada isticmaaleen istiqaafada iyo tawasulka marka ma aha in la baryayo ee waa lagu tawasulaya barakadooda ilahu lagu gargaar baa laleeyahay taa ayadeena haddii adiladeeda way iska caddahay haddaana la diidayn axadkana ku nool iyo ku dhinta waa isku mid midna waxma bixin karo mid walba ilahay baa bixinaya laakiin addoonka ilaahay kaaga dhow ilaahu barakadii wax nagu sii waad dhihi kartaa axaadiistadii ba inay ku sugnaatay oo ay saabit ku tahay hadday daqiiqa horta shee cabdullahi baan u dhiibaya bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan kala saarayaa insha allahu mawduuca dadka loo fahamsiinayo qof binu aadama markii loo yeero oo naadada loogu dhawaaqay inay shirki tahay khudbada lagu akhriyey dheer taa waxa weeye diinta islaamku raadi kama ahan qur-aanka oo lacageeyo oo muslimiinta diinta islaamka oo madaxooda laga saaro oo wax aan madaxooda ku jirin diin looga dhigo ayay keenaysaa sidaa maxaa u daliilah ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala ayaa nebiga naadadiisu ku wada qoran taha ayadaha qur-aanka dhegiheenaanaad ku maqlayseen muslimiinay qofkii yaa rasuulallahi uu yidhahdo hadda u naadiya waa mushrik soo saa maqli maynina yaa ayuha nabiyu seed u gelaysaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka seed u gelaysaa yaa ayuha nabiyu taqi laha seed ugelaysa waa wadanaada kulligood xarfunidaa lagu wada bilaabay markii nebiga wax loo naadiyey ninkii ictiqaadiyey marka in shirki la gelayo qosalku diinta waxba kama taro waxay u daliil tahay qofku inuu yacni nifaaq qalbigiisa ku jiro waxa weeye xadiidka nebigu